gashado ee u eeg sokosyada aad qabtaan ama iskaalshooyinka aad qabtaan u eg marana waa laga sameeya idiinna waa laga sameeya kolba wixii la helaa laga sameeyaa iyo wasaraawiili sarwaalada marka la xidhanayo in lugta midigtaa lagu bilaabo wa dukhuulu lmasjidi masjidka gelidiisa in lugta midig lagu bilaabo wa siwaaki rumayga in lagu bilaabo gacanta midigta loo isticmaalo qolina bidixday sheegaanoo marka baabu takriim ma geliyaan iyo waligtixaali indhakuuladka in isha bidig lagu bilaabo wa taqliimi اladfaari cidiya jaridda marka cidyaha marka la jaranayo laska goyna laska gurayana midigta laga bilaabo wa qasi shaaribi shaaribta gaabinteedana in dhanka midig laga bilaabo wa natfi اlibti kilkilaha ama kilkisha timaheeda marka la tifayana ayaguna ama la rifayana laga bilaabo dhanka midig wa xalqi الra'si madaxa xiridiisa dhanka midig waاsalaami min aلsalaa salaada marka laga salaamo naqsanayana midigta in lagu bilaabo walakli cunidda gacanta midig lagu bilaabo dhanka midigna weelka laga bilaabo washurbi cabitaanka walmusaafaxati isgacansaaridoo salaanta marka laysgacan saarayo midigta laysku salaamo waistilaami alxajari اlaswadi dhagaxa midow marka la taabanayana oo kacbada la tagana midigta laga bilaabo dhanka midig midigtana lagu bilaabo wاlkhuruuji min alkhala suuliga ama musqusha marka laga baxayana lugta midig la horbaxsho walakhdi walcataa wax qaadashada iyo bixinta iyo dhiibiddana midigta wax lagu qaato lagu dhiibo iyo wagayri daalika intaaan soo sheegnay waxaan ka ahaynoo mimaa shaygii ah huwa asaguwa fii macnaahu wixi aanu la macna oo min baabi takriim ah wix min baabi takriim ah gobonimo iyo wanaag iyo qurux iyo xarago iyo waxa la bilo midigta loo isticmaalayaa wayustaxabu waxaa kaloo la sunneeyaa taqdiimu lyasaari bidixda in la hormarsho oo bidixda lagu qabto fii didi daalika waxaan baabu takriim ahay wixii markaa nadaafad kale iyo qashin iyo wax la qashinsada iyo wax la dhibsada ah iyo usgaga in gacanta sida istijada wax la halmaala iska tuufayso gacanta bidixdaad ku qaadaysa haddii marka aadan afkaba ka tuuri karin ood u baahato inaad gacan iskaga qaado bidixdaa isticmaalaysa iyo wlbusaaqi ama candhuuftufashadaba walbusaaqi iyo candhuuftufashada canliyasaa dhanka bidix baa loo candhuuftufanaya dhankaa bidix baad u tufaysaa midigta aadmaysid haddaad xaaka tufaysana dhanka bidix baad u tufaysaa haddaad iska qaadayso ood gacan ku qaadina bidixaad isticmaalaysa iyo wadukhuuli lkhalaa'i suuriga gelidiisa asaguna bidixdaad u isticmaalaysa walkhuruuj min almasjidi masjidka markii laga baxaayena bidixdaa loo la hormarinayaa wakhalci اlkhufi hufka siibidiisa iyo wanacli kabta iyo wasaraawli sarwaalada iyo wathawbi maradana bidixdaa lagu horumarinayo maxaa yeelay dharka in la qabon baabu takriim in la siibana waa ma wanaagsano marka wixii marka siibid ah bidixda lagu horbilaabaya wixii gasha ana midigta lagu bilaabaya iyo walistinjaai in la istijistoo la darab yeeshana bidixda loo isticmaalaya wa ficli lmustaqdaraati waxyaabaha la qashinsado samayntoodana ee aadama uusan ka maarmayna bixia loo isticmaalaya wa ashbaahi daalika iyo wixii intaa la mid ah waxaa kuu soo hadhay marka haddaad ogaatay wixii karaame iyo wanaag iyo belid iyo quraxa in midig loo isticmaalo wixii la qashinsado ama la dhibsadana bidix loo isticmaalo qayb saddexaad baa jirto baabu takriim iyo baabulmustaqdaraad mid aan ahayn waxaan mustaqdaraadna ahayn baabu takriim iyo karaamana ahayn baa jira ka dukhuuli اlbeyti guriga gelidiisa gurigaada hadda markaad ka soo baxayso iyo markaad gelayso ma midig baa la hormise bidix kee hormarinaya haddaad gelaysa ma bidix baa la hormarin mise midig kaad rabto wey saad doontaad yeelaysa markaasoo kale leanno guriga gelidiisu ma aha baabul eh, takriimna ma aha mustaqdaraadkii wixii la qashinsanayey ee la dhibsanayana ma aha waa xaalo iska caadi ah waxyaabaha iska caadiga ah marka in labada dhinac midna gelaynin gobonnimo iyo wanaagna ahayn wax la qashinsado la dhibsana ahayn midig ama ku bilow ama bidix ku bilow aday kuu taallaa kolba qabato weeye kaasna marka waa sida haddaad guriga tiraada gelyadiisu min baabi takriim midigtaad ku hormarinaysa oo wadaadda waxay leeyiin guryaha gelidoodu in la joogo ma wanaagsano hadda waa waa nin istaaga waayey guryaha marka waa in marka la gelayo midigta lagu bilaabay leeyihi laakiin sida raajixa waxaa weye labadu ay ku bannaan tahay qaala tabaaraka wa tacaala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu ha umuqra'u kitaabiyah qofkii laga siiyo kitaabkiisa gacanta midig ama dhanka midig looga dhiibo wuxuu odhanayaa qaado oo kitaabkayga akhriya ruuxii muslimka ahaa idan midigta in layska siinaya dadka wanaagsan kutubta looga dhiibayo iyo aayaddu tilmaantay wa qaala tacaala fa asxaabu اlyamiini ma asxaabu اlyamiin asxaabu اlyamiin nabi allow cafwan fa asxaabu lmaymana ma asxaabu lmaymana asxaabta dadka dhanka midig wax laga siinaya ama dhanka midig loo kaxaynayo nabi allow maxaad ka ogtahay ma asxaabu lmaymana ree midig waxaa weeye iyo dhanka midig dadka wax laga siiyo wixii loo diyaargaray ama janna ama wanaaga ama radle ilaahay ama ilaahay aragtidiisa ah maxaa ka weyn weeye aad baa loo sheegaya oo loo bilaya waxay yihiin iyo waxay la kulmi doonaan baa loo weynay waa tacdiib qur-aanku markuu maa asxaabu lyamiin iyo maa asxaabulma yidhaahdo yacni waxaan lagu soo koobi karin aadamana uusan suuraysan karin dadkaasi wixii loo diyaargareeyey ee wanaag iyo abaal iyo qiime iyo qurux ah wa asxaabu almashamati ma asxaabu almashama sidoo kale wey nabi allow asxaabuulmashama maxay yihiin maxaad ka ogtahay asxaabul mashama waxa lagu samaynaya sida loo cadaabay iyo cadaabka loo diyaargareeyey intuu dhan yahay wax aadama qiyaasi kara ma ah idan waa la kala qaaday asxaabuulyamiin wanaag baa lagu sheegay asxaabu shimaal iyo mashamana xumaa lagu sheegay haddaba wixii wanaagana midigha loo isticmaalo si guud looga qaadanayaa wixii wanaag ee bidix xumaana bidix baa loo isticmaalaya tafaaulka fiican baa ku jira waana ariiqa nabi hada calayhi salaatu wasalaam wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yucjibuhu kuu cajabgeliya kii wuxuu u jiro uu jeclaan jiray adtayamun midigaysiga in wax la midigaysto oy aadaamaha midigta isticmaalaan wixii baabulkaraamaad ah ama baabutakriim ah ayuu nabigu jeclaan jiray fii shanihi kullihi arrinkiisaoo dhanba fii shani kullihi waxaa loo jeedaa fii shani kullihi fii ma huwa min baabi اtakriim baa laga wadaa fii طuhuurihi nabiga weyse qaadadkiisa iyo طahaara qaadadkiisa qabayskiisa wixii un dahaara ku saabsan wa tarajulihi fiidhashadiisa iyo fiidhashadiisa hadduu shanlaysanayana midigta wa tanaculihi kabagashigiisana iyo xidhashada kabahana sidaasuu u isticmaali jira midigta hormarin jira wey mutafaqu calayh yani midigta lagu bilaabo iyada lagu aqdaanto lagu adeegto wixii wanaag ah ama wanaag ku saabsan wacanha hooyadeen qaala waxay tidhi kaanat yadu rasuulillaah gacanta nebi maxamed waxay idhi alyumna eeb midig liuhuurihi ahaara qaadadkiisa wixii ahaara iyo nadaafa ku saabsan buu isticmaali jiray iyo wa acaami raashin cunidiisa wa kaanat ilyusra gacanta bidixna waxay u ahayd likhalaaihi darabyeeladkiisiiyo markuu xaajo gudanayo musqul iyo suuligelayo iyo wamaa shaygii kaana min ada iyo wixii uskaga ama wasaqa ay dhib ah xadiidun saxiix rawa abu daawuud wahayruhu biisnaadin saxiix idan tanaa kuu caddaysi hawsheero yucjibuhu tayamunu fii shanihi kullihi in loo jeedo wixii baabu takriima hadda ilan la qaybiyey gacanta bidix nabigu inuu isticmaali likhalaa'i ay liqadaa'i xaajatihi markuu dan gudanaya musqusha gelayo bidixdu hormarin jiray ama isticmaal jiro ku istiijsan jiray ama xubinka taranka lagu qabanay wamaa kaana min adan iyo wixii dhibaba wixii min adan yacni mustaqdaraad waxa la qashinsado ama la dhibsado aadamuhu ay ka sariigtaan iska ilaaliyaan waxaasaa loo isticmaalaya bidixda وcan umi caطiyata radi allahu tacala canha ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala lahuna gabdhihii wuxuu ku yidhi nabi maxamed haweenku wuxuu ku yidhi fii kasli bnatii gabadhiisi markay dhaqayeen zaynab ahayd zaynab binti moxamed markay geeriyootay oy maydhayeen oo la kafnayey umu caiya haweenay hogaaminayso alansaariya ayaa hawshaa qabanayay wuxuuna ku yidhi marka nabigu ibda'na ku bilaaba bimayaamina dhankeeda midig midigteeda ku bilaaba markaad u weysaynaysaan aad markaa ayadaa maydhaysaan dhanka midig jeexa midig ha lagu bilaabo iyo wamaadica alwuduu'i minha iyo meelahay ka weyse qaadan jirtay marka hore lagu bilaabo ruuxa miydka intaan la maydhin waxaa sunno wanaagsan in loo weyseeyo waa loo weysaynayaa kadib baa iyo dhaqidda iyo shuurbixinta lagu bilaabaya marka dhanka midig baana lagu hormaraya muttafaqun calayh hawlaha may waa hawlo ahaara ku saabsan tahaaraduna min baabi takriim oo gobonimo iyo wanaag iyo nadaafadu wey ayadaa iskale mutafaq caley wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal l slam qaala wuxuu ihi suubanuhu ida ntacala axadukum midkiin falyabda' ha ku bilaabo bilyumna lugta midig ha ku bilaabo waidaa nazaca hadduu siibayana iyo waidaa araada naca in badan baynu soo marka afcaashana ay raacdo in shuruuca laga wado gudagalkii iyo bilowgii baa laga wadaa ida ntacala axadukum midkiin hadduu doono inuu kaba xidho falyabda bilyumna lugta midig ha ku bilaabo waidaa nasaca hadduu doono inuu iska siibana falyabda bishimaal gacanta lugta bidix ha ku bilaaba siibidda oo midigtu marka ayadu ha u horayso xagga kabagashiga hana u dambayso xagga siibidda nabigaa inoo sheegay litakun lyumna lugta midig ha noqoto awalahuma ta u horaysa oo tunca loo kabagelinayo midda loo kaba xidhaye kabta loo gelin lugta midig ha u horayso wa aakhiruhumaa tunsac midda u dambaysa laga siibina ha noqoto iyadoo kabta wanaaggan ha ku hormarto hana ku dambayso nabigu li calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh sidaas wey dharka markaad siibaysa waa sidaasoo kale bidixda hor siibaysaa marka horena waxaad gelinaysaa midigtaad ku hormarinaysa وعن xفsة رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صلى اه سلم كان يجعل يمينه لطعاamه وشhراaبه وثiياaبه ويجعل يساaرaه لma سiوى ذaلiك nabigu wuxuu ahaa yajcalu kii u yeelay yamiinahu lugtiisa midig iyo gacantiisa midigba cafwan liacaamihi raashinkiisa wixii raashiina gacanta midig buu ku qaadan jiray wa sharaabi cabitaankiisa wa iyaabi dhar xidhashadiisa wayajcalu yasaarahu gacanta bidixna u yeeli jiray iyo lugtaba limaa siwaa dalika waxaa intaa ka ahayn riwaayada axmed baa faahfaahisay lafdigan hadda abu daawuud waa mukhtasar marka lafdiga axmed baa ka dheeraa kaana yajcalu yamiinahu liaklihi wa sharaabihi wa wuduu'ihi wa iyaabihi wa ahdi wa caaa'ih baa la socota wa shimaalahu lima siwa dalik nabi maxamed gacanta midig wuxuu u yeeli jiray wixii cunid ah ama cabitaanah ama weysiya tahaaro ah ama wax qaadasho ama wax bixin ah bidixdana wixii intaan ka ahayn buu ku isticmaali jira وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuul اlah sal slam qaala suuban wuxuuhi idaa labistum haddaad dhar gashanaysaan waidaa tawada'tum amaad weyse qaadanaysaan fabda'uu ku bilaaba biayaaminikum midigyadiinna ku bilaaba dharka iyo weysada waxaasu dhanka midig baa laga bilaabayaa waa wixii markaa qaybsami kara xataa wejiga dad awoodo biyo dhanka midig baad kasoo soo bilaabaysa ku shubayso dhaqayso xadiiث صaxiix rawa abu daud wالtirmidi biisnaadi صaxiix وcan anas bni maliki radi allahu tacalى canh ana rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali waslm ataa minan faأta اljamrata faramaaha wadaadka muxaqiqa hoosta wuxuu leey xadiidka muslim waa soo saaray laakiin bukhaari ma uusan soo saarin buu leehay oo hoostuu tacliiqina waa aragtaa imaamkuna muttafaqun calayh buu dhihi doonaa hawshaasi marka waa khata uu soo saaray xadiidka bukhaari raqamka kusoo saara xadiidka waana raqamkan idin cadiy waa nusada uu taxqiijiyey wadaadka muxaqi maahir marka xadiidku waa muttafaqun ay siduu nawowi sheegay baa saxa warka muxaqiqu waa khata ana rasuul اlah sal lay slam ataa mina nabigu tagay oo markuu xajinaya xajulwadaac minuu tagay faata aljamrata buurtii la jiray jamrat alcaqaba alkubra baa la yidhaahdaa yowma buurta la tuurtay u dambaysa xagga ma ka xigta ilaa habeenkaad waa habeenkii musdalafa la baryay ee lasoo kallee mina lasoo dhexqaaday meesha u dambaysa la tuurtay xagga ma xigta minana markaad ka soo dhammaato ayaa la tuuranaya aroortaas fa ataa nabigu wuxuu tegay aljamra aljamrat alkubra wey faramaha markaasuu tuuray acmaasha yowm naxr yowm alxaji uma ataa markuu tuurto toba dhagax buu nabiga ku tuurtay uma ataa manzilahu meeshuu deganaa buu nabigu tago bimanan oo guri ahayd u deganaa waa naxara markaasuu gowracay markuu nabigu uu jamrat alcaqaba tuurtay ayuu markaa gowracay uma qaala eh, geeli uu wada fara badnaa buu nabigu gowracay uma qaala lilxallaaqi ninkii timaha xiiray wuxuu ku yidhi macmar ibni cabdillahi alcadaw baa layaha saxaabiga maalinka nabiga u xiray yowma alxaajati alwadaac saxaabi nabiga u xiray macmar ibni cabdilahi alcadawi baa la yidhaahda yowma xudaybiya nabigu markuu cumradii ka xalaaloobaya laga sharay ninkii u xiray iyo saxaabigan kalaa isku khaldaa ninkan khiraash baa loodhan jiray khiraash ibni umaya alkulaybi baa ninkaa la yidhah way kala duwan yihiin yowm alxudaybiya khiraash ibni umaya nabiga u xiray ama yowma xajat alwadaac waxaa u xidhay macmar ibni cabdilahi alcadawi oo saxaabi kalaa ninka haddau la hadlayna waa ninka asaga uma qaal nabigu lilxallaaqi wuxuu ku yidhi khud qaada midida ama sakiinta qaad oo markaasi dhanka midigtaa ah qabo wa ashaara wuxuuna e, midaaray uguna farfiiqay ilaa jaanibi اlaymani dhanka midig dhanka midig buu nabigu dhiibo khud ku yidhi qabo dhankan xir uma alaysir haddana kii bidixi yuciihi timihii inuu siinayo annaasa ummadda uu u qaybinay muttafaqun calayh marka sidaa uu nawowi sheegay baa saxa in la yidhahdo ma soo saarin bukhaari sahwi weeye waa idiin sheegay waad ka fiirin karta xidka isagoo mukhtasara yuu soo saara weliba intuu daaqa calayhi makhrajuhu ayuu nusuul ku wariyaa shaykhu shaykhihi nin asaga sheekhiisa toos u ah ayuu sheekhu sheekh ka dhigtay ka qaatay marka binusuul ayuu ku qaadanayaa wuxuu u daliishaday timuhu inay aahir yihiin buu xadiidka u daliishada oo la qaybiyey buu u daliishaday iyo masaa'il lamidoo ah, u daliishadaa bukhaari isagoo dheero oo hawshaa muslim baa soo saara ama xadiidka bukhaari muslim wuu la wadaagaa ma aha min mafaariidi muslim taa la socda intaan baan u jeednaa wa fii riwaayatin riwaaye waxaa ku timid kale lamaa rama aljamrata buurtii weyneed markuu nabigu dhagaxyihii toddobada ku tuuray oo wanaxara uu gowracay nusukahu neefkiisi jamcu nasikati waa neefka dabiixadee la gowracayo nusukahu geeli uu wada nabigu uu garo wa xalaqa lanna acmaasha yowmu naxri la qabto haddee waa taqaana oo maalinka tobnaadee ee dilxija ah waa afartaas yowm alxaj alakbari weeye ramyuljamra u horeeya waxaa ku xiga markaasi gowraca waxaa ku xiga xirashada kadibna waxaa u dambeeya dawaafu alifaada oo maka la tagay dawaafu rugnina waa loo yaqaana oo afartaa tiiro culculus xajkaba ad garanaysaan oo waxalaqa timi nabigu u xirtay naawala wuxuu u dhiibay alxallaaqa ninkii xiirahayo timaha shiqahu laymana dhankiisi midig buu u dhiibay faxalaqahu markaasuu xiray saxaabigii u xiran waa idiin sheegay uma dacaa abaa alxata alansaari zayd ibnu sahl buu nabigu u yeedhay fa acطaahu wuxuu siiyey iyaahu dhankii midigtimihiisiibuu u dhiibay uma naawalahu shiqa alaysara kadibna dhankii bidix buu u dhiibay dhankaa midig markuu nabiga u dhiibay abu alxa ummaddu u qaybi buui saxaabadiibuu u qaybi yidhi oo boobayso de waa la kala boobayey dhanka midigtimihiisi waa la qaybiyey baa loo qaybiyey dhankii bidixna waxaa weeye abu alxay umu sulaym baa ku habsaday iyo dadkii nabiga markaas la socday u xigay uma naawalahu shiqa alaysar dhankii bidix buu u dhiibay faqaala wuxuu idhi ixlaq xir faxalaqahu waa xiray faacطaahu abaa alxata ninka xiirahaye amarka la siinay waa saxaabiga macmar ah ibn cabdillahi alcadawi damiirku uma laabanayo abu alxa uma laabanayo faxalaqahudaasi waan u jeedaa faacطaahu abaa alxatu nabigu u dhiibay dhankii bidix timihiisina wuxuu siiye u dhiibay abaa alxa faqaala wuxuu ihi nabigu iqsimhu bayna الnaas u qaybi dadka faqaala iqsimhu waa shiqil ayman ma aha ka bidix sidaas way riwaayaadku iyadaa isfasiraya ikhtisaar baa xadka ku jira marka waxaa ku jira nabiga calayh isalaat wasalaam aahaartiisaoo la barakaysan jiray oo kii anas odhan jiray ibnu siriin wuxuu odhan jiray haddaan haltinu nabi maxamed heli lahaa adduunya ku bedelan lahaa marka barakaadkii bay ka ahay soo dahdo waa dambe wixii aad qarnigii saddexaad ba u dambaysay timi nabi maxamed si toos ah loo helo waxyaabahadda turkiga iyo hindiya lagu sheego waa wax khuraafoo laydinku baaranayo oo shilmaha layskaga daadsanayo wey aaaar min aahaari rasuul qarniga saddexaad ee asxaab alxadiis ma soo dhaafin marka sidaasaa raajixa malxushaahidkuu sheekhu ka waa maxay xiiridii timihi la xiiraya waxaa lagu bilaabaya dhanka midig xataa markaad xiiranaysad u tagtakan xallaaqa ama balbayeeriga ama kuwan timaha jara waxaad leedaha dhanka mid ka bilow bismillaahi dhe hawsha habee yani wixii nadaafad qurux xaragow waxaaso dhan midig baa iskale macluushaydku waa intaa kitaabu adabi acaam wuxuu baab yahay raashiin cunidda iyo raashiimada dhaqanka wanaagsan loogu taga in loo isticmaalo ama loo agaasimo ama loo cuno adabkuna waanu soo marrayo waa ficlu lxasani wa tarku lqabix sida wanaagsan ee gobanimada ay ku jirto in loo dhaqmo baabu tasmiyati fi awali walxamdi fi aakhirihi cunto hadda iyo raashin marka horena bisinka in loo qabto dhammaadkana ilaahay lagu mahadiyo wacan cumar bn abi salamata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulullah rasuulka wuxuu igu yidhi wiil dhasho nabi maxamed rabiibkiisii aweeyahade sami laha ilaahay magacow markaad raashinka cunayso bismi illaahi dhe bismi illaahi araxmaan araxiim ma soo aroorin bay wadaaduhu bism illaahi baa kugu filan aramaan araxiim inaad ku darto muhiim ma ay yidhaahdeenoo laazim maaha haddii lagu darana dhib ma lah lann waa bisna dhammaystiran wakul biyamiinika gacanta midigna ku cun wakul cun mimaa yeliika wixii ku-xiga aggiisana ka cun haddii aad ruux wax wadaagayso iyo haddii kaleba xeerada dhanka kuu soo xigta raashin ka bilow maxaad u dhex sidii la-on biyo lagu sii iyo balli iyo dhiijaan inaad dhex laba rabo wakul wkul mima yaliika wixii ku xiga cuno markaa laac muttafaqun calayh adabkiibaa sidaa ee dhaqankii wanaagsanaa muslimiinta bisinkoo loo qabto gacanta midigoo lagu aqdaanto lagu cuno waxa ku xiga oo raashinka laga cuno hadaad doonto waaga dambe intaad dhammayso geeska kalaba tage laakiin dhankan ka bilo muttafaqun calayh amarkaasi cinda ahlilcilmi waa amru istixbaab bay leeyihiin badankood niman wujuubiyo oo waajib yidhahdaan waa jiraan oo aad iskugu dhiba وcan caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasuul اlah sal ly slam ida akala axadukum midkiin hadduu wax cunayo oo uu damco inuu wax cuno falyadkur isma اllahi calayh falyadkur isma اllahi tacaala magaca ilaahay ha qabto magaca ilaahay ha xuso bismi اllah ha yidhaahdo fain nasiya hadduu hilmaamo ilaawo an yadkura sma اllahi tacaala magaca ilaahay inuu qabto oo uu xuso fii awali raashinka bilowgiisa falyaqul ha yidhahda dhammaadka dambe bismi اllaahi awalahu waaaakhirah ilaahay baan u qabtay magiciisa ilaahay baan u qabtoon cuskaday bilowga raashinka iyo dhammaadkiiba marka ayadaa haddaad halmaanto wey laakiin kas looga tago lama ogolo rawa abu daawuud wاtirmidi waqaala xadiiun xasanun صaxiix sidaas weyo cilada loo odhanaya mar haddaad halmaanto aakhirka dambe ka dabageo bismi illaahi awalhu waaaakhirahu fii awali waakhirna way soo aroortay waxaa weeye gadaal bay ku iman doontaa xadiidka dambea sheegi doona oo shaydaankii kula cunay bisinla'aanta kula cunay raashiinka iyo dhargay waa laga soo matajinaya waa la ciqaabaya waa la ciqaabaya qaybtan dambe hadda min baab alfaa'ida qolyaha ruqaada iyo mucaalijiinta qaybtan dambe bismi illahi fii wa aakhirihi waxaa lagu daaweeyaa xanuunaha fara dadka dhiba sixirka isha jinka masiga waxyaabahaasoo dhan hadda daawo ka yahay haddaad intaad bisinka ku celceliso aad sanka neefta ka jiiddo daduusan daarsanayn naqaskana isku celiso waad cadaabaysaa awoodiisoo dhan baad baabi'inaysaa markaad hadda weyse qaadanaysaan soo ma sandaarsataan maxaad samaysaan sankaad biyaha ku jiidaan bismillaahi fii awali waaakhiri baad dhihi sanka neefta ka jiid afkaad isku qaban naqaska intaad hayn kartaad xajinaysa markaad daasho waad siideen haddana bisinkaad jiidaysa boqol maalinka hadaad ka tiraado jirkaada wax ku jira waa baxahaya insha allahu tacaala ninkii ku caafimaadana n ajuura iska keeno markaas sooma iskuma ogin bism illaahi fii awali waakhirihi waad fahamteen bay la tahay hawshaa ka faa'idaysta waa muhiim jiddan nabigaa inoo sheegay muxuu yidhi shaydaankii raashiinku uu cunoo dhan baa lagaga matajiyey markaad hadda tidhahdaa bismi illaahi fii awali waakhirihi oo sanka neefta ka jiido naqaska isku celiso waad ciijinaysaa isagoo dhan inuu qarxu ku siganayaa ama il ha aado ama xasad ha aado ama jin ha aado ama sixir ha aado ama mas wuxuu doon ha aado ama caashiq ha aado ama saaric wuxuu doon ha noqdo waa min almujarabaat waxbaan ku daaweynaa weliba ma aha hadda hawl laydiin sheego la maqle ma aha maxay dhaheen carabtu sayl mujariba walaa tasal abiib mujaribka wax la weydiiya abiib wax lama weydiiyo hawshaa ka faa'idaysta markaad ka faa'idaysatana iisoo duceey وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد الله بان إذا دخل الرجل بيته نينكو هدو غورغيسا غلو markuu gelaya w laga hadlayo ida araada duuul baa loo jeedaa fadakar allaha tacaala ilaahay uu xuso cinda dukhuuli markuu guriga gelaya bismillaahi ku galo wa cinda acaami marka raashinka uu cunaya bismillaahi uu yidhaahdo qaala shayaanu shayaanku wuxuu odhanayaa waa amiirkii shayaanka wata ciidan baa ku daba socda nabiga inoo sheegay xadiid kale ku sheego markuu ruuxa muslimka gurigiisa soo aadhayo malag iyo shayaan baa soo raacaya malag iyo shaydaanku midba wuxuu odhanayaa khayr ku bilow buu ku dhihi malagu khayr ku bilow guriga gelisa khayr ku bilow ilaahu khayrka ku aadi shaydaankana wuxuu dhi ilah uu seego ilaah u seego adoo marka telefoon wato daruuriyamahay gowgow iga fura daf lama rabo telefoonnaha hawlaha bannaanka jooji guriga markaad gelayso niyo wanaagsan la imow adkaarta akhri ducaaul dukhuul la imow marka is ilaali ida dakhala arajulu baytahu fadakara allaha tacaala cinda dukhuulihi wa cinda طacaamihi qaala الshayطaanu liasxaabihi baa bacdu nusq ku yimid buu le wadaadka muxaqiqa mana ku soo aroorin makhluuطada iyo muslim waa runtii midda ayada laakiin lafdiga qaalasheeda liasxaabihi waa ku yimid xadiidkan jaabir cinda alxaakim fi lmustadrak dhib ma laha shaydaanku wuxuu odhanayaa ku odhanayaa ciidanka xantii la socotay laa mabiita lakum meelaad baridaan ma jirto caawa hoy idima ahan hoy caawa idiima hayo duurka iyo dhaxantaasi barafka iyo bisadu iyo isbarta buu leeyahay walaa cashaa cuntana idiima hayuu leeyahay maxaa yeele ninkii guriga ku galay raashinkana bismillaahi buu yidhi ninkaas cunaqabatayn dhaqaalo culus iyo hoyla'aan buu ina dhigay buu waidaa dakhala markuu galo midkiin falam yadkur illaaha tacaala rabbi uusan xusin cinda dukhuuli markuu guriga gelayo qaala shayaanu shayaanku wuxuu odhanayaa marka malagii baad ka heliso shayaan baad u helisay adragtum waad haleesheenoo hesho caawa almabita loj waad haysataan buohanay meelaad barina caawa waa diyaar sariirta waa diyaar dhaxanta waa ka soo xarooteen bal aan sugno raashinka iyo casho inaan helana waidaa lam yadkur illaaha tacaala cinda acaami ilaahay hadduusan xusin markuu raashinka loo keena ama cunaya ama shaacabayena qaala wuxuu odhanaya adragtum almabiita waalcashaa idan waad hesheen weeye caawa hooy iyo hunguriba cashana waa diyaar gurigana waak rawaahu muslim idan waa in lagu galo aadaabta acaamka waxaa ka mida in bisinka loo qabto guriga lagu galo bismi illaah ilaahay la xuskado وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه قاal كuنa إida xaضرna mعa رasuuل الlahi صلى اه علي sسلم waxaanu ahay rasuulka ilahi markaanu kala qayb gallo طacaama raashiin kuna idaa xadarna aadaabtoodi akhlaaqdoodi ba kutusaysa waxaanu ahayd aan nabiga kala qaybgalo raashiin iyo cunto la cunayo lam nadac aydiyana gacmahanaga maan gelin jirin raashiinkii xataa yabda'a rasuulula ilaa rasuul kale uu bilaabo oo fa yadaca yadahu gacantiisa uu raashinka geliyo ilaa nabigu bilaabo bismillaahi yidhaahdo maanan bilaabi jirin waana adab min aadaab muslimiin ka mid ah oo raashiinka marka laysku yimaado ninka culummada layidhahdo bilow ama ninka waayeelka la xurmaynayo ama ugaaska reerka ninka kolley marka dadka uun xurmay wax dheer ayaa noo bilow la yidhahdaa aminka dhaqanka soomaalida baaqibu kuya way yaqaanaan ayib waa marka raashinka la bilaabayo hadda laakiin dhallinyarada iska bilaaba intay xaxaytaan saxanku dhexdiisii ordin buu odayga arkahaya marka hawshaa iska ilaaliya karaamaadkii xurmadu waxaa weeye ixtiraamkii qadarintu muslimiintu dhaqanna ahayd cinda asaxaaba waalmuslimiin waa yeelka ninka culumada ninka u da'weyn ninka meesha lagu xurmaynaya nobelow adeer baalle markuu bilaaba kadib haddaad doontaan ka booba ka dhammaysta idinka idin taallaa laakiin horta bal bilowga hore hal iskugu yimaado nin laga sheegay hanaan baan doona hambama doonin hanaan baa loo baahan yihiin gobonnimo wa inna annagu saasaa dhaqan ahayd buuri haydaba waa maxaa dhacay maalinka dambe wa innaa xadarnaa macahu nabigu waxaan kala qayb galnay maratan maalin maalmaha ka mida ah raashin fajaءat jaariyatu haweeney gabadh baa timid gabadh yaroo foodlaya ayaa timid kaannaha aad moodo tudfacu in lasoo tuuray in lasoo riixo lasoo hambuuriyo dhabarka laga soo riixaayo yaad moodaa riwaayad kale cadiis kaannamaa tutradu in la fiijinhayo ulba lagu garaacayo si ay u ordayso ay u qamaamaysaaad moodaa fadahabad waxay doontay litadaca yadaha fi طacaam inay raashinka gacanta gashato oy wada faahada rasulla rasuulka ilaahi baa qabtay biyadda gacanteeda buu nabigu dhab siiyey uma jaaa caraabiyu nin kaloo haddana reemiya a yimid kaannamaa aad moodo yudfacasna in lasoo tuuro lasoo tuuray faakhada biyaddii nabigu gacantiisii buu qabtay faqaala rasuulula rasuulka ilahi wuxuu yidhi ina shayaana shayaanku yastaxilu acaama raashinka wuxuu ku bannaystaa anlaa yudkara smullahi tacaala caleyh magac ilahna loo qabanin shayaan raashiin muslimiin oo yaalla wuxuu ku bannaysta oo ku cunaa in bisinka la haafo ama ay taabato ay gasho gacaanaan bismillahay dhihin gacanaan bismillahi dhihin hadday taabato raashinka wax ku cunto gacantaasu soo raacaya ninkaasuu ku ladhanya la socda ina shayطaana yastaxilu waa bannaystaa ee waa cunaa way acama raashinku cunaa anlaa yudkara inaan la sheegin ismu اllahi tacala ilahay magaciisii calayh cala aطacaam wainahu shayطaan jaءa wuxuu la yimid bihadiljaariyati foodlaydan uu la yimid oo soo tuuray liyastaxila biha suu raashinka ogu cuna meesha yaalla faahadtu biyadda gacanteedii baan qabtay fajaa haddana ninkaasi waa gabadhaasi waa laga qabtay haddana wuxuu soo tuurhayaa kubad labaad buu soo laagay fa jaaa bihada alcaraabiyi remiigan uu la yimid liyastaxila bihi inuu raashin ku bannaysto wuxuu shaydaan ma daalo faahadtu biyaddii gacantii remiigii baan qabtay ninkii waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay ina yadahu shaydaan gacantiisii fii yaddii gacantayda ku jirta waan hayaa maca yadayhimaa labada gacmood baan la hayaa bimacnaa gabadha gaanteedafoodayda shaydaan baa la socday kana hayaannabigu labada waa qabtay shaydaan buu kula qabtay marka waa kula jiraa ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam aduu ku soo raacaya waka dadka suuxiya ka dhex dhawaaqa ku hadlaya carabkaaduu ku hadlaya midaan ingiriis aqoonin afhindi aqoonin jiniis aqoonin baa daldalhayo weligiiba aan arag waxaas hadhow waxaad sheegaysa maxaa garan maayo ah, laba kun iyo shantii mase afartii ayad baan waa haweeney xanuunsan qur saaray sagaashan iyo sagaalkii bay ahayd baa ninety nine islaamtu intan allah akbarta yaa allah u allah akbarta yaa allaahu intaasay riixataaba salaadeedaa iska dhibanba nin baaba hadlay daldalmaya axaadiiu daldalayo qur-aanku dariishanayo sheekhii niba xadiikan saxiix yeelay sarsiladu ku jira raqam intaasu kaga jira annaga waa yaabnay war maxaad ahayd markay baalku iska tegey baan islaanta xadiiskee daaibar sheeg xadiiskee ma jirta adoo ku adeegsanaya abalaayo uma dakara sma allahi tacaala magac ilaahay buu nabigu qabtay waakala waa cunay raashinkiibuu idan marka waxaa weeye aada laskaga ilaaliyo shayaan waa cadow weeye ina shayaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa saasaa la doonaya an umayta bni makhshiyi aلصaxaabiy radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi saxaabigaas kaana rasul la sal slam jaalisa nabiga ilahay baa fadhiyay maalin maalama ka mida warajulu yaakul nina waa cunayey waa raashiimanaya nabiguna waa fadhiyey falam yusami اllaha tacaala ninka ilaahay magaciisa muusan qabanin markuu raashinka bilaabayey xataa lam yabqa ilaa uusan ka hadhin min طacaamihi raashinkiisii iyo cuntadiisii ilaa luqmatun hal afgelis hal mar wax la qaado markuu ka dhiman yahay yuu xusuustay marka inuusan bisinkii la imanin falamaa rafacahaa luqmadii afgeliskii markuu kor u qaaday ilaa fiih xagga afkiisa uu la aaday qaala wuxuu hi bismi اllaahi أwalahu وaakhirah magac ilaahay baan u qabtan cuskaday raashinka bilowgiisi iyo dhammaadkiisiba fadaxika anabiyu nabigaa muusado qoslay uma qaala wuxuu idhi maa zaala shayaanu shayaan muusan ka zuulin yaakulu macu inuu la cunahayo falamaa dakara sma allahi magaca ilaahay markuu xusay ninkan dambe ee hadda xusuustay istaqa'a waa iska matajiyey maa fii badni wix beerkisu jiro dhan bannaanku keenay shayaan ma hayn karo waa cunto samaysan weeye oo cunto la quraamay oo sumaysan oo uu ku dhimanhaya marka waa inuu iska soo tuuro uma dhowaan karo istaqa'a maa fii baطni rawa abu daawuud wالnasa'i hadda waad fahanteen cillada aan anagu nidhi bismi اllahi fi awali waakhir waxa lagu daawaya lagu gubaa ibliis iyo shayaadiintii abaalisada shaydaankii weynaa waxa ka matajiyey ee raashinlahan waayey se laguma ceejin karo waa lagu ceejin karaa naqasaad ku dhejinaysa dhagaha dilaacaya inaadun joogtaysaa la rabaa keliya wadaad uma baahan inaad u tagto adaa isku filan islaantaad garan weyda afuuf dhaawsha wad sanka neefta ka jid ku celcel u tiri tusbax beriyaad ku waalatayn ee mxuu ahaa kolkoletarka suulka u geli u tiri ya xoolahay ka helaan waxay kama siiyaan moogtahay mar hadde waxbay iga siin xoolahay ka helaan aniguna sirahoodaan fashilahaya وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت كاna رasuل الlah صل ل sلم yأkل طacاaما rasuulka ilah raashiin buu cunayay fii siتaة min أصxaabi lix ka mida asxaabtiisu la cunayay fajaءa caraabiyu nin reemiyaa yimidoo ordahaya faأkalahu raashinka dhannaa ay lixda toddobada wadaad ay cunhayeen biluqmatin afgelis buu ka dhiga faakalahu acraabiyun baa ku cunay biluqmatin laba afgelis laba goorbuba qaadayba faqaala rasul s sl wuxuu ii amaa inahu cafwan kolley haddii low samaa uu magacaabi lahaa ilaahay bismillahi u dhihi lahaa lakafaakum raashinka waa idindeeqi lahaa waa idinku ilaan asaga iyo lixdinaba waa idindeeqi lahaa markuu bisigii ka tegay shaydaan soomaalidana qolyahan booranaha iyo mingiskii balaayaha garaacay iyo amaha ee guri dhan oo masaajid ka weyn baa la buuxinaya faanto iyo bariis iyo hilib iyo wixii bini aadan dhan baa laga buuxi albaabka loo soo xidhi daqiiqadaa lagaga baxaay yaa curay balaaya cud soo garan maysaa qababax la joognay siddeetan iyo shantii baan xusuustaa siddeetan iyo shantii habar laga samaynaya intii la fahmi waayo guri dhan oo hoori ah, godomaar loo odhan jira la buuxiyey toban saxan waan hubaa toban saxanoo waaweyn oo lixlix nin ay geli karto baa meeshii laga buuxiyey dermuse shaaha baabaxo waxaan daangadan dhahdaa wixii waad garanaysa waad soo wada marteen ani hay soo fiirinine wixii baa meeshii laga buuxiyey annagii waan la yaabannaha annagu ardaan kuskuusan baan ahayna waan la yaabannahay ragga markaan abujaacna loo akhrinay iyo meelahaas ibnu qaasim geeyo waa la yaabna dhaqankana wa laska abaabo suufi waad garanaysa dembi haddaan iska ilaaliya an daqiiq gudaheed y waxaa ka baxay meesha wax qarar waxaad moodi un meeshan in wax lagu jibinayo albaabka haddii la furay hal weel oo saxar ku jira ma hal weel oo saxar ku jira dhalooyinkii waa ibir wixii biya'a waa ibir wixii calafaa lagu kala tegay yaa yeelaya adaa yeelay wixii la soo dejiye loo yeeyaayjinbaa yeelay jinbaa la caabudi jiray sooma oo loo yeedhi jiray oo la soo dejin jiray soo degay soo deg la odhan jiray habar qaalaji la yidhaahdo oo sheekhadaa dejinaysa oo keenaysa way soo dadanayaan sidii koronkoradii markaasa meesha ku gurmaayaan ilmihii yaraa ee saawa agmarana ayaga way ku tagaayaan horta waa la fiijin annaga waa ld rabta inaad meesha joogaan soo weysaysta idinku weyse qaba oo aad kursi soo akhriya soo istaaga marka waa howlo badan baa jira yuusuf weliga ma ark hawsha miya iyagaa un weeye way magacyo badan yihiin way magacyo badan faarax adan iyo ardooyin iyo ruuxaan iyo ayaamo iyo nin walba waxbuu ku sheegaa ii sheega meelahanna maxaa laga yidhaahdaa reewaamaha weydiiya iyo reer nustan ya yuusuf wuxuu yaqaana asagu faraha la gashada boorhka miya khayr wey khayr wey nabigu wuxuu uhi amaa inahu low masama hadduu magacaabi laha magaciisa cuskan lahaa lakafaakum raashinku waa idin deeqi lahaa ee balaayadii shayaadiinta buu idinku soo fasaxay rawahu التirmidi وqala xadiiث xasn صaxiix وcan abi umamaة الbahli radi اllahu tacalى canhu ana الnabiy sal slam kana ida rafca maa'idatahu idan aadaabtii acaamka hadda la wadaa kaana idaa rafaca maaidatahu xedhis markuu kor u qaado waa raddun cala suufiya mutashadidiin qolyadii zuhaad baa nahay waxay dhaheen in xeedho iyo maa'ide iyo sufriye la gugle iyo mara la wax lagu cuno waa xaalatulmutakabiriin weeye waa sifatlmutakabiriin rasuulkuna waa ka nasahan yahay wadaadna looma ogolo iyo wax war loo baahnayn xadiidkana baabi'inaya nabigu wuxuu kaana idaa rafaca markii la kor yeelo la qaado maaidatu xeedhadiisii iyo gogoshu wax ku cunayey qaala wuxuu odhan jiray suuban alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh in badan buu rabbi mahadsan yahay ayiban wanaagsanoo sumcad iyo riiya lagaa sheega aan ahayn buu rabbi mahadsan yahay mubaarakan fiih khayrkiisa la badiyey mahad khayrkeedu badan yahay ayuu ilaahay mahadsan yahay hayra makfiyin aan laga kaaftoomaynin ay xamdan hayra makfiyin ayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustaqnin canhu rabbanaa inta ma waxa loo celinaya xamdiga mise allah damayrta loo celinaya muran baa ka jira xamdiga u celi xamdan baan ilaahay mahadinayna baa kuu qadaran hayra makfiyin aan laga kaaftoomayn ilahay inaad mahadiso ood u mahadnaqdo ood ku shukrida lagama maarmaayo walaa muwadacin aan laga tegaynin muwadaca taraka walaa muwadacin amahad eh, alloon laga tagayno in laga taga aysan banaan ilahay mahadiisa waa in lagama kaaftoogo lagamana tago walaa mustaqnan canhu laga maarmaynin ilaahay baan mahadinaynaa mahad badan oo wanaagsan oo khayr badan oon aan laga kaaftoomayn oon laga tagayn oon laga maarmi karin w ilahay mahadiisaynu ku dhisanna ku joognaa ku noolahay rabbana yaa rabbana ama marka madxi ku kordhabaysaa ama takhsiis ama Eh, haddaad gudbana wadaadana u godaya oo markaa mubtadaad ka dhigaysa hmm. ama nidaad ku kordhaba yaa rabbana wy rawahu lbukhaari idan haddaad raashinka dhammaysana bilowga hore bisanka u qabo markaad dhammaysa ilaahay ku maadi alxamdu lilah xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiihi hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustahnan rabbana ama rabbuna labadu way bannaan huwa rabbuna baad qadaraysaa ama allahu rabbuna baad qadaraysaa culays ama rabbuna allah bay kuu noqon haddaad la kordhowdao sidii kordhowmanaana ama nid iyo madxi iyo takhsiis kaa doonto ku kordhow yaa rabbana rawabuhaari sidaasaa lagaa rabaa addoon baa tahay miskiina marka waa inaad ilaahay uskato ku mahadiso nicmadan ayada ah cahad baaban calfanin midaan heli karin baa jira marxaba وcan mucaadi bni anas radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi saxaabigaas qaala rasuul lah sal lay slam man akala طacaaman ninkii raashiin cuna oo faqaala yidhaahda alxamdu lilahi aladii acamanii hada warasaqanihi min hayri xawli mini walaa quwa gufira lahu ma taqadama min danbi man akala acaaman ruuxii raashiin cunayo cunto oo faqaala yidhahda alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan allah mahad iskale aladii eebbaha acamanii iquudiyo isyahadaa raashiinkan warasaqanii igu calfo igu irsaaqay min hayri xawlin xeelad la'aan minii aniga iga ahaatay walaa quwatin awood la'aan raashiinkan aad cunta ilah baa kusiiyo kugu irsaaqay wax xeeladu adugu aad ku leedahay iyo wax awood adugu aad ku keentay midna ma jiro intaa yidhaahda ufira lahu maa taqadama min dambi dembigiisa horryo dhan baa loo dhaafaya dunuubta laguu dhaafaya abu daawuud riwaayadiisii wuxuu ku daray ziyaado wanaagsan wman labisa ثawba faqaala alxamdu lilah اladii kasaanii hada warazaqanii min hayri xawli mini walaa quwa gufira lahu ma taqadama min dembi wma taahar buu abudaad ku daray lafdada wmaa taahar iyadoo inay munkaro tahay baa loo badan yahay intooraa sax ah haddaad maro xidhanayso ood xidhataan waxaad dhihi alxamdu lilah اladii kasaanii hada meeshaad raashinka ka lahayd alxamdu lilah acamanii alxamdu lilah اladii acamanii hada wrazaqanii min hayri xawli mini walaa quwa waxaa odhanaysa alxamdu lilah اladii kasaanii hada warazaqaniihi min hayri xawli mini walaa quwa dharkana saasoo kale ad ugu ducaysan ilahay ugu mahadin raashinkana sidoo kale rawa abu daawuud wاtirmidi waqaala xadiiثu xasan waa xadiid xasanuu yidhi miyaan la odhan karin raashiinkan firidiisii anaa aslaax ku abuuray god baan u qaday waan ku riday waan ku daboolay biyan ku sii daayey dheelli baa soo baxday cayaankii baan ka daaweeyey dheelidii dugaaggii iyo balaayadii doofeygii iyo cidoodii baan ka celiyey markay masego noqotay shimbirtii iyo balaayadii baan ka dhowray waan gooyey waan habay maxaa loo lehy min hayri xawl minii walaa quwa xeeladda intaa ka badan maxay tahay iyo awoodda intaa ka badan waxaa lagu leeyahay awoodda yaa ku geliyo ku siiyey adiga ma ayiidaa baa ku siisay mise alla awoodan ku siiyo ku geliyey allah awoodda allah iskale ku geliyey midda labaad rabitaanka iraada daaci baa loo yaqaanaa yaa kugu ajijiyo waxaan qalbigaada ku tuuray warkan samee hadda saad iskaga fadhido waxbaa quluubku ku soo dhe waad kici fararaq yaa kugu soo tuura allah iraadada iyo rabitaanka waxaan qusuudda allah umada geliya addawaaci baa loo yaqaanaa dawaaci alacmaal baa la yidhahda dawaaci alafcaal baa la yidhahdaa baacidka kugu abuuraya kugu riixaya waxa waxaan kuu keenaya xikmada aad ka rabto iyo awoodda aad ku samaynba allah waa ilahay baa ka timid marka adugu matala waxbaad matalaysaaye asalka awoodda waxaa iska le allah rabitaanka awoodda muruqa xeelada caqliga aad sideed ku fikirayso toba dhigayso yaa ku siiyey allah waxaad meesha ku haysa marka aduma jiraan wey xaqiiqu marka sidaa wey baabun laa yacibu acaama wastixbaabi madxihi wuxuu u baab yahay raashiinka inaan la cambaaraynin la dhaleecaynin weliba la jecelya in la ammaano gobonimo wey laftirkeedu maxaa yeele raashinku waa nicma min allahi subxaana wa tacaala markaad cay oo la istaagto waxay ka dhigan tahay adoo le ilah waxba imaada ma aha nin is-xurmeeyu ku qadariyey oo shaah kuu keen haddaad ku tuurto muxuu dareemaya ihaano xadgudub biniaadamku dhan ba kula yaabi allaweynihii ku calfay ee raasinka ku siiyey ee kuu qadaray markaad wixii caayeed waxay ka dhigan tahay ma rabna nala dhaaf waxaan rag loo keenin baad noola timid maxay tahy waxaad nala qaabalayso nin ilaahay canaanaya oo rabbi ka laadlaada baad u ekaanaysa waa aafo raashinku hadduu ku anfacana cun hadii xoogo u bogo weydana iska gaabso afgobaadsi baa la eedaa waxba ha eedaynin ha caayin wa can abi hurata radi qaal maa caba rasuul lah ma dhaleecaynin طacaama raashin qatu weligii oo nabigu muxuu samayn jiray in ishtahahu nabigu hadduu ka helo oo uu boga raashiinkan akalo waa cuni jiray wain kariyahu hadduu dhibsado uu ka waayana taraka waa ka tegi jiray wa fii wain karihahu sakata hadduu nabigu u bogi waayo uu iska aamusi jiray afdaboolan waa dahab ma maqasheen afdaboolan waa dahab <clears throat> maxaa kamid mid culamadu yidhahdeen raashinka ceebtiisu waaduu yidhahda cusbadaa ku badan raashinku cusbaad nafta kaga goyseen cusbadaa ku yar aad buu u dhanaan yahay wuu qallafsan yahay waa yaabis si fiican ooma bislaanin wuu adag yahay waxaaso dhan waa cambaarayn wey markaad taabato hadduu kugu adkaado faraha ka qaad oo marka aadan ilka waaweyn iyo gowso waaweyn aad u haynin iyo waxaad ku riiqdo aada u haynin ama riiq ama riiqina aduu iskaga aamus haddii kii maanta uu kugu adkaa oo wadaaddu ay si fiican u bisleen weyda berri oo kale xoogow ka afeefo waxaad tiraahdaa xooguu raashinka si fiican u bisleeya ah, dabku u yardaaya laakiin ka ku hor yaalla waxba ha ka sheegi wadaaddi karisay baa qalbi jabi kuwa kula fadhiya kula yaabi w waa hunguri hunguri laguma hadlo soomaalida hore waxa way ka sariigan jireen maqaxi baa idin aafeeyey maqaaxiyihiibaa idin aafi weydan ogahay maqaaxida soo bedelkan celi muxuu aha waxaan tuur ilaa lacag baad bixinaysaan saan indhaha u taagayseen shuqul maqaaxiyeedkii baad gabdhihii guryaha u keenteen jikadii guryahaad ah, hawsh maqaaxida ka bilowdeen shuqulkii maqaaxyaha guryaha iyo gabdhaha ka daaya iska ilaaliya hawsha ayadaa muttafaqun calay وcan jaabir radi allahu tacala an ana nbi sal slm sa'ala ahlahu nabi maxamed ahlkiisii buu weydiistay reerkii buu weydiiyey xaaskiisii aludma koosaar buu weydiistay kibis nabigu qallan baa loo keenay markaasuu hi koosaar ma haysaa wax lagu iidaamo faqaaluu waxay dhaheen maa cindanaa ilaa khallun nabi allow ma hayna waxaan ka hayn biyihii dhanaanaa khalku waa curdanka timirta laga miiraa rutabka laga miiraa biyo dhanaan ood aragteen hadda aragteen weeyo dhib badan hadda cinabka kuwa laga miiray baa waddanka ku badan marna qaybna tufaxa laga miiraa aduu midhaha intuusan bislaanin yaa laga miiraa waa biyo aad u dhanaan maa cindana agtayada maaha ilaa khalun khal mooye innagoo af soomaaliya de khal u garan mayno waxaa naqaanaya ma ahayn caani iyo cad iyo masagan bay naqaanaye khalka unbay wadinu odhan jireen waa biyo dhanaan un maxaa la yidhi hadda sheekh cali fiina gamiyaad maxaad adaa fiina garhaa waa ku kaasa aad u khalkan wey biyahan salarka ay ku darsaan haweenku salarka ladiin keela marka la jaro bagalka iyo caleenta biyo lagu daadiyo wey ayagoo cadna way jiraan oo dhanaan ayagoo xasuus loo gududanna way jiraan innagu waxaan waxaan dhaqaanay ma aha mogta waxyaabaa aanna aqoonin eray bixin cilmi oo heli mayno in dhaqankeenna ahayn haddii wadaadka reer macalina gaaskii u horreeye ogolaayda noqonin muxuu yaalla wuxuu waa biyo naarta laga soo dhaanshay hadda goor baa idinka sheegay soo maa wadaad remiyo reer macalla ka tegaa layidhi meel <laughs> halkaasuu magaalo tegey barbere iyo hargeysa waxay ahaydba meelahaasuu tegey niman wuxuu arkay marka gaas buu arka la miirahayo la misanhayo la kala shubanhayo ile laambada iyo fanusa waagaa jirey maxay ahaayeen barwaxan waxaa layidhi baashana lagu subahayaa miiqaa dhuwan baa dabal qabsi caaw dha bay ku weeli kuu iftiimi dabkan waa lagu shuba kuu oolahaya imise weeye litir buu ka miista anna imise buui miyigii buu kula laabtay reerkiiba iskugu yeedhay wuxuu ihi dab shida dab baa la shiday biyo maxaa ku taqaaneen buu idhi dabka inay bakhtiyaan uu ku shubay bul uu ka daray agaa buu idhi mid waa biyo naarta laga soo dhaanshay buui biyo naarta laga soo dhaanshay wey haddee muxuu kaloo sameeyaa wixii waa cad yihiin biyay u eg yihiin dabkiina way sii way oga sii dareen caqliga marka wuxuu maqli jiray keliya jaanoonba unbaa sii olosho wax kasta sii <laughs> cirka sii aado sii siraada wuxuuhi kuwaani waa biyo jahannamo laga soo dhaanshay buuri marka hadda khal innagu waxaan naqaanay maqoon biyaha dhanaan weeye fa dacaa bihi idan nin markaa qoosaar kale heli kara wuxuu isticmaala ma aha waa biyo adag oo dhanaan oo aad ku rafaadiba fadacaa bihi markay dhaheen haweenkii nabi allo wax koo saara ma hayn aan ka ahayn biyaha dhanaan fadacaa bihi khalkiibuu nabigu u yeedho keena buuri fajacala wuxuu gudagelay yaakulu inuu nabigu kibista cunayo canjeeradii kuna daaranayo khalki wayaquulu uu leeyahay nicma aludmu koosar baa wanaagsan alkhallu khalbaba koosar ku wanaagsan bimacnaa khal koosaro wanaagsana salaaduu basay kuu qabataa loo tukadaaye kolba wixii marka koosaarad u heshaa koosaar kuwa kuu wanaagsan koronkortu iyadoo qallalanoo sideeda cambuladu jawlaydu marbay kuu tahay biriis kaga fiicanta ninka carbeeda la yidhi raashinkeebaa u wanaagsan calool hala weydiiyuu raashin la cuna kee macaan baa la yidhi muxuu idhi weydiiyo calool waa runtii kolba calooshu waxay u baahan tahay baa u macaan matamiso maaha mar baa bariisku iyo hilib kaa soo boodi ood raadini shurbad baad raadinaya mushaari konkor baad raadin mararka qaarkood kolba waxaa markaad u baahan tahay baa kuu macaan nicma ludmu koosar baa wanaag leh alkhallu khal baana u wanaagla wey nicma ludmu lkhallu nabigu waa ammaanahaya idan waa sixbaabu madxihi wixii xataa la caayahaya ama bacna aadamaha agtiisa yuu nabigu qurxinaya oo suubinaya shayga raashinka la yidhaahdo ee laguu keen lagugu xurmeeyey waxaa weye haddaan shay la kala gadanaya uusan ahayn oo markaa aad iska duwaynin oo shay xurmaa uu yahay inaad ammaanto mooyeen ha dhaleecaynin muslim baabu ma yaquuluhu man xadara طacaama cafwan wa saa'imun ida lam yufطir wuxuu baab yahay wixii aad ku cuurdaaran lahayd ama aad odhan hadii weliimo lagu yeedho ood goobtii tagto adoo sooman adoo sooman haddaadan afurinoo dadka aadaan la raashimanin oo soonkii sunnada laga hadlaya وعn abi hurata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasul lla sl slam ida duciya axadukum midkiin haddii weliimo loogu yeedho ha yeelo waan ku casuumay baa weliima lagugu yeedhay walaalkaaba kumarti sooray tag ida duciya axadukum falyujib adacwa wey dacwa waxaa la yidhahdaa marka lagu yeedho raashiinka dicwana waxaa la yidhahda markaad nasab sheeganayso dicwa iyo dacwa way kala yihiin qutrub asagu wuxuu uhi ducwana waa raashinka waa qad ullita waa khalad baa lagu yidhi ma aha deelku in la godo sax ma ah kelima mualaa maaha waa dacwatun iyo dicwa faqad ama dicwa fahuwa dacwa nasab iddicaau nasab wa ama dacwa fahiyo dacwatu ila acaam labadaasay kala yihiin keliya reer bani taym taymuribaab niman la yidhaahdo ayagu way cagsiyaan caraboo dhan bay khilaafeen waxay dhaheen addacwa bikasri daali waa addacwatu ila acaam wdacwatuna waa iddicaau nasab way cagsiyaan iyagu dhibbay guma haysee idaa duciya axadukum haddii midkiin raashin loogu yeedho falyujib haddii weliimatu cursin ay tahay weliimo aroos ay tahay in la ajiibo waa waajib haddaan fidno kale iyo munkar kale aadan ka baqayn oo waxba aadan ka qaban karin ama meeshu istus iyo halagaa sheegay iyo santaagadi kibir aysan eh, ku salaysnay weliimooyinka intooda kale ajiibidooda waajib maahe waa sunna siday jumhuurta u badan yihiin fain kaana saa'iman ruuxu hadduu sooman yaha loo yeedhay falyusalli ha u duceey walaalihii meeshuu tegaya horta waa iskeenay dacwadu waa soo ajiibay waa idi xurmeeyey hase ahaatee waa soomanahay arooska allah idiin barakeeyo casumaada inta cunta calaf allah u geliyo wax khayr qaba allah idin siiyo waad xurmaysan allah idin xurmay yani gobodnimaa lagaa rabaa falyusalli ha duceeyo riwaayo kale falyusalli walyadcu lahum ha u duceeyo way israacisay wain kaana muftina hadduu afuran yahay oon soomanayna falyadcam raashinka waxa ka cuno rawaahu muslim qaala alculamaa culum waxay yidhaahdeen macanaa falyusalli falyadcuu wey ha u duceeyo weeye wamacnaa falyacamna falyakul weeye sidaa uu sheegay bay culimmadu ku fasiray ruwaadda xadiidka wariyey ayaa ku fasiray oo hishaam bn xasan alqurduusi wuxuu leeyahay asalaatu adducaa salaadna meesha lagu sheega waa duco nasaa'i markuu xadiidka ka hadlay wuxuu yidhi yusallii macnaahu yadcuu kadalika qaal ibnu xibbaan isna sidaasuu yidhi tirmidi waxaynu ku maray yacni ducaa xadiidkayba ku jirtaaba falyusali yacni ducaa culammada marka uu kuu sheegaya maaha waa culammada xadiidka warisay ruwaadda ah, iyo kuwii soo saarayba saasay ku fasireen shuraaxduna ay ku qasbeen inay raacaan ibnu xibbaan isagoo buu u wuxuu yidhi somada maqal khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum wasalli calayhim waa maxay wadcu lahum wey wadcu lahum idan raashinkana asagu waa aadaab min aadaabi aطacaam adoo sooman baa lagu casuumay welimaa lagugu yeedhay martiqaad baa laguu fidiyey waa tegaysaa markaad tagato labadaa u khiyaar leh soonka sunnadaa waajib maaha in la dhammaystire intaad iska afurto waalaha la raashiin way ku bannaan tahay almutaawicu amiiru nafsihi in sam sama wain shaa afar ruuxa sunnaysanaya naftiisa asagaa xukuma hadduu doono soonka ha dhammaystirto doonana ha quuto raashiinto haddii ay kula xoog badnaato inaad soonka iska sii wadato sideed saacbaaba la gaadhay waa nis dambe waxaad leedahay waad ducaynaysaa waad ka soo qaybgeli madaxi baa tusii waadna u ducaynaysa baabu maa yaquulu man duci ilaa طacaamin fatabicahu hayruhu wuxuu baab yahay ninkii raashin loogu yeedhay casumaad ee uu soo raacay nin kale qolyaha sabta wiidaystaa ku soo dabagalay soo ma garanaysa qolyaha erta baasha widaysa hadda waba xerkii birsan waxbaan cuni karin baa meesha joogte meel qiiq ka baxaa iyo digsiya la wado iyo ari meelaha suuqa laga gada hayaa yaa la raadin jiro o la dabageli jiro waaga hore xertaaba isqaymin jirta qayb suuqay joogi oo neef la jiidahayay iyo qaybna meelaha xaafaday ka ag joogi jira waa marka de baahida badan jirta laga hadlaayo ee toddobaad waxa la cuni jirin ee meelaha lagu jallaay la dhammaan jiray idinku aad kabirsantihiinba idan ruuxaa ku soo raacay maxaa tala ah an abi mascuud albadri masaladu waxay ku saabsanta hadda horbaynu soo marray xadiis lamidaanu soo marray oo cagsigii tusahaye masaladu waxay ku xidhan tahay ninkaad u socoto kalsoonidaad ku qabto ninka casuumaadda kuu fidiyey ee adiga ku casuumay kalsoonidaad ku qabtay ku xidhan tahay hadday labawada saddex ku soo raacaan iyo wixii kula socdhan buu ku farxaayo sheekhii iyo xertiisiibaa timid uu leeyahay ugaaskii iyo tolkiibaa socda uu ku leeyahay musaygii iyo carruurtiisiibaa timid maasha alla oo ku farxaaya kulli waad u kaxaynaysa ku nabi maxamed baa samayn jira alayh wasalaam hadduu yahay nin afaarihiisa aan la gelin ondhahaas daba dhigahaya oo ku odhanhaya meeshu waa magaale ruuxaan u yeelay garaamaadku way qiyaasan yihiin raashiin baa lagu talagalay hawsha waa qorshe afartiinna waxaan ka ahayn mamnuuc weeye indhahaas daba dhigahayana inta uu <laughs> ballansaday keliya u tegi hadduu nin kale soo rac u sheegaysa alle annagu waaka laakiin nin baana soo dabagalay maxaanu ku samaynaa intaad weydiinaysa an abi mascuud albadri qaal wuxuu uhi saxaabiga dacaa rajulu nabiya ninbaa nabiga u yeedha oo xasumay liacaami raashin ugu yeedhay sanaca uu sameeyey lahu nabigu uu sameeyey khaamisa hamsatin shan asagoo shaneeya nabi maxamed iyo afar kale ayuu raashinka ugu talagalay wadaadkaasi fa tabicahum rajul nin baa soo raacay lixaad falammaa balaqa albaaba nabigu markuu albaabkii ninkii tegey casumay iyagoo shan ah ama falama baaqa rajul اlbaab markuu ninku gaaray albaabkii ninkii ufaylka ahaa ina hada tabicana kan waana soo raacay shantii aad ballamaysana kuma jiro fain shita haddaad doonto adaa khiyaar kalehe an ta'dana lahu inaad u fasaxdo waad u idmaysaawo wain shita haddaad doontana rajac waa laabanaya qaala wuxuu ihi saxaabigii nin gobu ahaaye bal aadanu lahu ya rasuul allah sua waa u fasaxay ha soo galo an raashinka lina waa ku filaya toban buu deeqaaye muttafaqun calayh waa gobonnimo maxaa yeele asal waxaa weeye ruuxu idankiisi in la xurmeeyo dacwadiisi la xurmeey baa asal ah hadday qariina xaal jirto oo markaa kalsooni kale iyo oo walahu ahdu maa yaclamu ridaahu ay tahay sidii salafka badan ay samayn jireen waa baab kale idan intan dambe besay ku dhagaan wadaadda waada kor baa idinsoo sheegay intan besun bay sheegaan wadaaddaho waa tufayl in hada qad tabicana maraan qad tabican la sheegaynin baa jirta oo ninka kalsooni ku qabta imsaatiin inta aad noo yeedha iyo lix kalaan dhahay raggaan soo badsaday haye soo gala hawlaha iska jira marka kulba xeradaad ku socota iyo ninkaad ku socota wax ku qiimaysan yihiin adu xaaladda qiimee baabulakl mima yeliihi wa wacdihi wa ta'diibihi man yusiibu aklah wuxuu baab yahay alaklu mima yeliihi in wax lagu cunaa shayga ku xiga raashinka ku xiga wawacdi in la waaniyo wa ta'diibi la edbiyo man yusiibu akla ninka raashinka cunidiisa qorshaha laynaya anshaxa iyo dhaqanka wax loo cuno iyo aadaabta islaamka wuxuu cunaa ninka ku ciyaara in la edbiyo oo xataa la habaari karo markay hawsha cuslaato wa can cumar bn abi salamata radi allahu tacaala canhu qaal kuntu ulaaman wiil yar baan ahaa buu yidhi oo fii xijri rasuldhabta nabi mmed ku nool yani mas-uuliyadda suubanaha ku nool umusalm nabigu qabay aabbiheeda kii geeriyooday abu salama nabigaa soo koriyey adeerkiibuu ahaa dee nabigiisina waa ahaa wa kaanat yaddii gacantaydu waxay ahayd tadiishu tii iska wareegta fi saxfati xeedhada xaggaan iska laaci oo aggaan iska taaban oo halkaasaan laaci oo iyo wixii aanu mid wareegtay iska dulduusha dayshku asalkiisu waa alkhifa fudaydka weeye fudaydka aan kaatiyaha lahayn baa dayshka la yidhahdaa yuriidu xayaatahu wa yuriidu qatli macaada lahi min safahin wa ayshi ayshku marka waa fudaanta inaad balanbaal noqoto faqaala lii rasul la rsul wuxuu igu yidhi yaa ghulaam wiilow magaca ilaahay cusko ilaahay xus wakul biyamiinika gacanta midigna wax ku cun waxbaan ka booday tacaala maad ugu haysataa yaa ulaam sami illaaha tacaala ilaahay magacow ilaahay ha sarreeye ilaahay magacow wakul biyamiinik gacanta midigna wax ku cun wakul mima yaliika wahada bayt lqasiid inta kale wuu saxaayay midigtana waa ku cunahayay bisinkana waa waa toosanayay laakiin kuraydu iyo dhallinyaradu inta badan inay xeedhada kolba meeshii moosku saaran yahin ama xoog u caddiiliba ka muuqda ay laacaan dhaqan bay u leeyihiin taasaa laga edbinayaa wakulmi maa yaliika waxaa laga soo reebayaa keliya hal mas'alo haddii calafkii iyo wixii raashiinkai qiimaha badnaa hal dhinac maro maxaa la samaynayaa saxan baad nalo wadka innagoo afara hilibka hilibkiiba dhankaada maray iyo khudaarta iyo wixii nacfigala xaggaaduu maray aduguna isgaran weydayn noo soo riixi weyday maxaanu samaynaynaa waan laacaynaa markaasoo kale markaas waan laacaynaa oo hilibkaan laacaynaa adiga dad garan weyd qorshayn weyd ood bixi qaybin weyday waa lagugu imanhaya laguu dayn maayo nabigaa samey alayh isalaat wasalaam xeedho maalin ah, anas iyo ay ku jireen yaa bocorkiibaa hal dhinac maray markaasuu nabigu laacay oo saxabadana ay laaceen aduunaad soo ridaa la marka iyadaa wixii qaybi nacfigu rag waa ka dhexeeyaaye nacfiga hadaad qaybin weydi waa layskugu imanhayaa wakul mimaa yeliika marka waa marka loo siman yahay xeedho dhan walba wax ka saaran yahay wey muttafaqun calayh qowluu yihi saxaabigu tatiishu bikasri الطaa'i wa bacdaha yaaun munaatun aw muanaatun min taxt waa dada waa hoos dhabahayaa waxaana ka dambaysa ya laba dhibcood hoos ka leh macnaha waxaa weeye tataxaraku yadi gacantayda dhadhaqaaqaysay wa tamtadu waxayna u taagmayso laacayay ilaa nawaaxi asaxfa xeerada hareeraheeda iyo dhinacyadeeda وعan سلامة بن أكور رضي الله تعالى عنه أنa رaجuلا أkla cinda rasuuliالل aadaabta hadda yarteed aad argteen caruurtiin hadda dugsiyaha qur-aanka lagu baraa oo madarista lagu baraa oo waa cilmigu waa kordhahaya rag waaweyn baa waagi hor laga sii jira hawsha oo duqay ah hadda carruurta yararkii lix jiraha hawshaa garanaya waa macalimiinta dugsiyada hawlaha idin hayaan baa kamid qur-aan bisa ma dhigaan adaabta islaamka iyo siirada iyo nebi maxamed abtirkiisi iyo saxaabada waaweyn iyo howlo badan baa la socda say weyse lahaayeen iyo salaad tukan lahaayeen iyo intaasoo khayr bay idin qabanaya mana xurmaynaysaa mana qadarinaysaa aafo kale wey inaad carruurta idin aflaxaanna waa macallinka xurmaynin oon ka ducaysanin wiilkiisu aflixi maayo wax looba wey ilba weliba ka qaadahaya in qur laga saara macallinku u baahanaya أna rajula ninbaa akla cinda rasuuli wa ku cunay bishimaali gaanta bidixbu ku cunay faqaala wuxuu yidhi ishu maxaa ishu xabiibna waa ka dhacdaa xaasinta way ka dhacdaa aabbaha baa ku ilaysan kara hooyadaabaa ilkaaga dhacaysaa saad baari oo ugu tahay ugu dadaalaysay eed u xurmaynaysay u bogi il xabiib baa kugu dhici way imanaysaa maa sha allah hooyo haday dhi allah ducaa ka dabawadi weydo bogidday kuu bogi weyso inay kula dhigta laga yaabo aabbuhu waa sidoo kale macalinku jacaylu ilmuhu jecel yaha ishu kaga dhacaysa haddii lagu xumayna ka basii dara markaa ayada maxay dhihi jireen reemiyigu carruurtooda muxuu ahaa wiil qaylo dheer iyo aabba qalqaali ah iyo maxay dhihi jireen hooye ya isku gabdhamni adugu balugkaadi mahmaado dhan kalon baad usii qaadi aw de away raggii hawshaa isla fahmayn meeshii digaagta dhaqi jirin baa meesha fadhiya ya qalin farweyn iyo mxuu ahaa iyo wiil qaylo dheer iyo oday qalqaale iyo gabadhi wax lagu sheegi jira sheegaad oday wax quur badan ah, macalin isagaa macalin ahaan jiray ah, waka iyo gabadh wax quur badan baa gabadhu waxaa la rabaa wiilkeeda qur-aanka loo dhigahayo inay macalinka xoogu caana u qariso shaha ugu yeedho oo ay ka warqabto ah marka waa waa aflaxaya wiilku qorshahaasaa loo baahan yahay faqaala nabigu gacanta bidix buu ku cunaya faqaala nabigu wuxuu ihi kul biyamiin war midigta ku cun qaala wuxuu laa astadiicu ma awoodo waa kibir ma awoodo maxay tahay kuwa adda war midigta ku cuna waa isku mid eh bidixii midigdii allah wada noo abuuray maxaa u dhaxeeya wadaadu war badnidaa gacmahaygana maxaa ku tusay bal ibdarada maalin dhow midtaa ku idhi halkaasuu la taagay sheekh de labaduba ilahay baa i siiyey war allihii ku siiyey baa kuri tanna ku cun tanna ka daaye ku cun gacanta ku cun asagoo diidan xanaesanka her taagayo qaadu intuu qaatay baa daqaadada ku cunay midigtii midigtuun ku qaadaan waa khayr si un bay noqone laa astadiicu ma awooda hayuu yidhi qaala nabi wuxuu la staacta allow yaadan awoodin midigta inaad qaada dambe allow yaadan awoodin maa manaca ooma diida inuu midigta ku cuno ila alkibru isla weyn iyo kibir mooyee famaa rafacaha ilaa fiih gacanta way allashayba famaa rafacaha gacantii midigta oomuusan qaadin ilaa fiih afkiisa mardam oomuusan qaadin wayba ingegtayba gacantii bidixdii cafu yaaba allashayba kibir baa u diidaya nabigu waa habaaray rawahu muslim waxaa ku jira xadiidka marka dadka shareecada ku tumanaya ee axkaamta sharciga ku tumanaya ee aadaabtii akhlaaqda aan ilaalinayna xaggana marka loo sheega sanka taagaya in la habaari karo la ciqaabi karo haddii hayatulxisba la helana iyagooba la xidha markaanoo kale ninkanoo kale wuxuu rabaa asaga intii biyo cusbaa laga dharjiyo oo biitii la caydhiyo markuu carabka bannaanka hel in la garaacuu rabaa idab loo yeelo shareecadu waxbay edbinaysaa in allaha yazacu bisulaani maa laa yazacu biاlqur'aan kitaabka rabbiga haddii awood ma la tiri oo dhowrto aan la haynin waa lagu tuman waa in loo heeliyo oo isagu u taliyo baabu الnahyi can اlqiraani bayna tamratayni wanaxwihima ida akala jamacat ila biidni rufaqatihi hawl cusub baa soo baxday annahyu rebid la iska reeb can in la lamaanay oo lasku labalaba loo qaata timirta alqiraan lamaanayn iyo ladhid wey laisku ladho bayna tamrati laba xaboo tamra la isku qabta laba sambuusa la isku qabanaya xabad mandhaasiy sambuus baa isku qabanaya de xoog badna horta timirta la keri laayahay isku qabashadaasi masale xugum u baahan wey ila soom baa lagu jiraaye afuurkii marka la gaadho rag baa baasha taakinhaye iyo wanaxwi wixii lamida ah, hilibkii in labalaba loo qabto kuskusna ama wixii saa la qabto labo idaa akala jamaacatun hadday kooxdooda cunaysa wey keliga haddaad tahay labalaba mee haddaad doonto shan iskugu qabad ay kuu wax laga hadlay oo markaynu wax wadaagayno inagoo kooxa weel naga dhexeeya laga hadlaya ilaa binuruaqati in saaxiibida u fasaxaan mooyeen hadduu waan yar gaajasnahaye timirta waan isku yar qabanayaaye bal la socda oo okay la yidhahda haska wato وعن جبلة بن سحيم رضي الله تعالى رحمه الله من أوسط التابعين عفوا قال وحول التابعيgaas أصاaبنا cاaم سنة سنad abaareed baana qabtay caamu sanatin ay caamu qaxطin وajadbin wajadbin cafwan asaabana waxaa nugu dhacay caamu sanatin sanad abaareed baa nugu dhacay maca ibnu zubayr abdullah ibn zubayr markuu khaliifka ahaa uu khaliifka ahaa farusuqnaa waxaa nala siiyey tamran timir baa nala sii naloo qaybiyey makay ay marka makay joogeen isaguna ciraaqi baa asalkiisu dad ciraaqiyiinoo soo barakacay oo qaxooti ahaan u yimid xijaaz bay ahaayeen farusuqnaa waxaa nala siiyey tamran timir baa nala siiyey wa kaana cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa yamuru kiina mara bina anaguna mari jiray wa naxnu naakul annagoo timirti cunayna timirti nala siiyey abaar ahaan muslimiintu noo labalaba ha iskugu qabanina yaan la lamaanaynin xabad xabada loo qaatay ila wadaagayaani faina اnabiya suban sal slam nahaa can ilqiraani lamaanayntii isku qabashada nabigu ummadda waa ka reebay uma yaquul ibn cumar wuxuu jiray ilaa an yasta'dina arajulu ninku inuu idan weydiistaba mooyeen akhaahu waagkiisa la cunaya hebelow anugu wa isku yar qabanayaa ama isku qabo ama ifasax labalabaan u qaad ama labalaba baasha u qaad maxaa jira waan degdegayaaba kuui saadi baa laaqimaya baashan inaan xoogo miir ka cishtaan rabaa oon ka samro marka anugu waa isku qabanaya waa degdegayaa ama isku qaba adugu ama ifasax buu odhanaya muttafaqun calayh idankaa uu sheegay wuxuu og yahay xadiidka laa caddeeyo abu hurera wuxuu yidhi annagoo fardan asxaabu sufa ah ayaa nabigu timirna siiyey innagoo aad u baahan timirtii baan marka cunnay midkaanna hadii uu laba isku qabto wuxuu dhihi jiray innii qarantu faqrinu nin ka mid ah hadduu lamaaneeyo wuxuuna jiray buu waranu labaan qaadee labalaba u qaata xugumay og yihiin weeye limaada saa laba cilaa ku jirto cinda ahli ilcilm koo horta qiraanku ma wanaagsano mar haddaan kooxnahay isku qabashada iyo baashacan toojinteeda iyo isku qabashadeedu xugum mamanaan iyo hungurxumay tusaysaa gubanimadii meel kaga dhacaysa waa la iska daayaa labalabada marka haddaad bilowdo saasaa laguu firin hoostaa lagaa xaman ama afkaabaa laga hadli hadhow baa lagaa sheekayn nin hinguri waa xun yahay taa way ku jirta midda labaad markaan kooxnahay aan wadaagayno xaqdaraa ku jirta adugu meesha boqol xaboo timiraad ka cunta aniguna soddon baaban ka qaaday markaad lamaanaysa sambuuska aad ku qabatay madhaasi anuu laba xabo madhaasi hal sambuusaan aduguna shan lix baad sii waxaana waa naga dhaxeeyey fasaxna igamaada qaadanin xaqdarraad cuntahaad xaqdarrana waa laga cararayaa aanshixumana waa laga cararayaa saasaa ummadda nabiga oga reebay haddii laakiin aad idan qaadato dhib malaha marka ayada soomaali ku id mayso way kugu qoslahayaan haddaad tira warnaan isku qabanhaya isku qabta war imaanka alla kaa qaadiyo tartiib baashcun bay ku leeyihin <laughs> waxaa kaa dhegaysan maayaanba somaali maxad adaygaso ma taqaan baabu maa yaquuluhu wayafcalhu man yakul walaa yashbac bal xadiikan aan ku daro wuxuu baabi maa yaquulu wuxuu odhan lahaa wayafcalu uu samayn lahaa man yaakulu ruuxa wax cunaya walaa yashbacu aan dhargaynin raashiin baad cuntaa waxba kuuma taraba ool baad ka qaadaa maxaa la samayn can waxshi ibni xarb radi allahu tacaala canhu ana asxaaba rasuulilah asxaabta nebi maxamed qaybo ka mida weye qaaluu waxay dhi ya rasuul rasuulka ilaahayow innaa nakul waxbaanu cunnaa walaa nashbu ma dharagno raashiin baan calfanna waxba nooma taro waa cunna ool baan ka qaadnaa qaala suubanow wuxuu yidhi falacallakum taftariquun waxaa laga yaabaa inaad kala tagtaan oo mid walba uu meel oola jeesto xeedhadiisa oo saxankiisa gooni la aado qaala waxaa hi bal weligaan xusmaan nadarsanin ban gooni baan kala cunnaa qaala suban wuxuu fajtamicuu kulma wadaaga calaa acaamikum raashinkiina ku goobto iskugu imaado wadaago wada cuna wadkur ismallahi ilaahay magaciisana xusa marka horeed bilaabaysaan yubaarak lakum fiihi waa laydin barakaynaya wuu idin deeqayaa rabbi baa idin barakaynaya idan cudurkaa markuu yimid waxaan shaki lahayn in gooni loo cuno iyo in la isku darsoo la wadaago waxaa khayr badan oo barako badan wadaag waatuu xadiidka ka hadlahayo gooni gooni waa loo kala cuni karaa laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiican aw ashtaatan kitaabka rabbigay baa in gooni gooni loo kala cuno la kala ritana way bannaan laakiin waxaa ka baraka badan hee in la ysku darsado saxanka lagu goobto layskugu tago taasaa ka baraka badan hawshaa wadaagga waa sunno ka soo jeedaa la yidhaahdaa nebiyulahi ibraahim alayhi isalaatu wasalaam nebi ibraahim dhaqan wuxuu u lahaa hadduu raashin helo keligii ma cuni jirin ilaa uu helo ruux la cuna hadduu waayo wuu raadin jiray maalin buu lugeeyaa layidhi lix kilomitir isagoo raadinaya ruux raashinka la cuno hadduu waayana maba cuni jirin dhaqanka asaga carab way dhaxashay xilligii nabi maxamed qolyo loodhan jira bakar reer bakar ibn layth ayaa dhaqankaa lahaa midkood raashin ma cuni jirin ilaa uu helo wax la cuna haduu waayana maalmuu qadi jiray waagi dambaa ilaahay suba ka hadlayo le ma laha inaad gooni cuntaan inaad isla cuntaan laakiin waxa barako badan isla cunidda reer magaalku waxay jecel yihiin kala cunidda remiyiguna isla cunidday jecel remiga idinka fiican markaa ayadaa xadiidka marka macnuhu tilmaamaya sidaas rawa abu daawuud shawaahid fara badan buu xadidkan sanadkiis dacfi yar baa ku jira laakiin oon taxsiin diidaynin laakiin shawaahid aad u badan ilaa lix uu leeyahay waxaa ka mid xadiidkii jaabir cinda abi yacla <clears throat> wاطabaraani axabu الطacaami ilى اllahi subxaanaه wa tacaala ma kaurat calayhi اlaydi raashiin ilahay wuxuu u jecel yahay midkay gacmuhu ku bataan ee la wadaagee laysla gashado gacanta axabu الطacaami ilى اllahi ma kaurat calayhi اlأydi waa xadii xasana shaahid kaluu leeya xadiiu cumar ah kuluu walaa tatafaraquu faina albarakata maca aljamaca sanadkiisa dacfi baa ku jira cuna raashinka oo iskugu taga wada jirka ay barako la socotaaye xadii anasoo kalea jira mid ibnu cumar baa jira marka shawaaid way far badan tahay muhiimadda waxaa weeye raashinku hadduu idin deeqi waayo sunnadu ay ka tagto wadaaga rabbi baa idin barakayn bisinkan oo u qabta marka u dambeeya in ilaahay ku xamdiya wallah subxana wa tacala aclam